acuudu billaahi samiici alcaliim min ashaytaani alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimnaa maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wasidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiif alismu walkunyatu wallaqabu bismi llah alcalamu almufrad walmurakab halkaasay noo joogtay soo hasmaahayn calamka waxaan usoo qaybinay calam shaksi iyo calam hee calamun shaksiyun iyo calamu jinsin soo calam shaksigu hal qof buu sheegaa calamul jinsina koox tilmaan wadaagta ayaa magac looga dhigay warkaa waa ku dhacay soomaa koox tilmaan wadaagta ayaa intii isku qabtay ayaa magac la siiyey calamuljinsigu waa kaas maxaan idhi calamuljinsigu xagga lafdiga yuu la xukun yahay kalmacrifa walmacnaana kannakira warkaa waa ku dhacay soo maaha markaan ah walmacnaa kannakira waxay ka dhigan tahay axkaamtii nakirada waxay ka dhigan tahay macnihii nakirada ahaa inuu faafsan yahay ayuu qaadanayaa haddaan dhahno kal macrifa weeyaan maxay ka dhigan tahay xukunkii macrifada ee icraabaha ayuu hee qaadanaya haddii jumla gadaahis timaado xaal bay noqonaysaa hadduu waa dhammaystiran war hadduu eebba kuuron yahay saaxiibulxaal macrifa buu noqon karaa waayahay walcalamu lmufradu alcalamu almufradu walmurakab haddana calamkiibuu si kale u qaybinaya calam hal eray ka kooban iyo calam ka kooban haduu eebu kuulon yahay laba eray iyo wax ka badanba wa biictibaari daatihi daatada yacni eray ahaan markii la fiiriyo calamku ilaa mufradin buu u qaybsamaa eray er, calam hal eray ah iyo wa murakabin calam hee eraya ka kooban falmufradu ka zayd iyo usaama oo kale weeye waalmurakabuna halaathatu aqsaamin waa saddex qaybood kow murakabun mid rakiban tarkiiba idaafatin isku tiirin tarkiiba yacni laba eraya isku tiirsan waa fahamta soomaan ka cabdilaahi oo kale cabdilaahi cabdiraxmaan cabdilqaadir cabdilfataax abi bakrin kida waa eray mudaaf mudaaf iley tarkiib idaafi baa la dhahaa ama tarkiibu idaafatin wa xukmuhu waxa weeye an yucraba in la icraabo aljus-ul walu qaybta koowaad min jusayihi min jus'ayi tarkiibi oo ka mid ah bixasabi alcawaamili adaakhiliyati calayha hadba wuxuu u keeno hadduu faacil ka dhigo faacil noo ciraabo hadduu mafcuul ka dhigo mafcuul jaara majruur jaara majruur wayukhfadu waa la hoos dhigayaa athaani bilidaafati baa lagu hoos dhigayaa daa'iman jaaa cabdulaahi cabdulaahi faacilun marfuuc inuu faacil noqdo maxaa keenay jaaa ra'aytu cabdallaahi cabda mafcuulun bihi mansuub nadartu ilaa cabdillaahi cabdi ismun majruurun allahna maxaan haynaa markaa mar kasta mudaafun ilayhi warkaa wa kudhacay soomaa wa murakabun tarkiiba masjin iyo murakab ka kooban tarkiiba masjid ka samaysan tarkiib iyo lakabyo laysku qasay masjid waxa wey laisku qasay xataa saara waaxidan ilaa hal xab oo ka noqda yacni warka waa ku dhacay soomaa haa ka oo kaleeto iyo wasiba wayhi oo kaleeto hmm? haa siiba iyo weyh wey siiba weyh waa kelmad waxa weeye faarisiya haa waa kelmad farisiya aduu waxay la macno tahay muxuu ahaa tufaax iyo waxaas oo kalea wey macnaheedu siba wey siiba wey marka magac tufaaxa loo bixi yani qof yani udgoonkii tufaaxa oo kale miya taasoo kale macnaha weye siiba wey markaasaa magac caadiga laga dhiga marka siiba iyo wey oo lasku dara wey waa tarkiib masjiya waa fahamtee soomaa bacla baka baclana waa sanabkiiba bakana waa ciddii lahayd saasaa iyadana la tilmaamaa maxay u kala duwan yihiin labadani baclabaka waa shay mucraba laakiin soomaalaa yansarif jaaa baclabaku ra'aytu baclabaka marartu bibaclabaka baadhahaysa waa maalayansarif amaa sibaweyh waa mabni waa murakab masjiya haddana hee mabniyun cala lkasri jaaa sibaweyh mabniyun cala fii maxali rafci faacil ra'aytu sibaweyh mabniyun cala fii maxali nasi mafcuulun bih marartu bisibaweyh mabniyun cala fii maxali jari bixarfiljar soo maa wa xukmuhu waxa weeye kanoo kale an yucraba in la icraabo bidammati damma in la icraabo rafcan godaalka wa bilfatxati fatxa in la icraabo nasban kordhiga wa jaran iyo hoosdhiga ka saa'ilal asmaa'i magacyadii oo kale allati magacyadaasoo laa tansarifa aan rogrogmaynin waa fahamta soo maa yaa markaa ma ku guud bay leeyihin waa ciraab maala insarif baa saaraysaa ila haadaa arinkaasi xukunkaasi thaabitun waa xukun sugan xukunkee sugan xukunkee icraaba maalansarf in la saaro goormay sugan tahay idaa lam yakun waa hadduusan ahayn makhtuuman mid lagu khatimay biweyh lagu khatimay kan icraabta maalansarfka qaadanaya waa inaan weyhee lagu khatimin ka bacla baclabaka oo kale fa in khutima haddii lagu khatimo bihaa biweyh lagu khatimo buniya cala alkasri mabni cala alkasri buu noqonayaa kasibaweyh oo kaleeto kasibaweyh oo hee kale sida loo ciraabaya mabni cala sida loo ciraabo dee sida loo ciraabo faacil hadduu yahay fii maxali rafci faacil hadduu mafcuul yahay waka hadduu majruur yahay fii maxali jar noocaasna waa nooca wa murakabun iyo mid murakab ah kaasoo tarkiiba isnaadin isu tiirin xaggeed ka ahaaday isu tiirin laga wadaa qaama iyo muxamed qaam ayaa loo soo tiiriye muxamed isu tiirintu waa wa huwa waxaa weeye tarkiib isnaadda haddaa maqashid maa kaana wixii ahaa jumlatan jumlo ahaan jiray fil asli asalkii hore hadda jumlo maaha al'aan laysa jumla hadda waa calam waa magac hadda laakiinse muxuu ahaan jiray asalkiisii jumluu ahaan jire ka shaabaqarnaaha oo kale kelmadda shaaba waa ficil maqarnaana waa faacil soomaa laakiin shaabaqarnaaha intii laysku qabtay baa cid loo bixiye jaa'at waxaa timi shaabaqarnaahabaa timi shaabaqarnaahabaa timi waa fahamta soomaa ra'aytu waxaa arkay shaabaqarnaaha gabadii la dhihi jiray shaabaqarnaahaa baan arkay waa waxay ka dhigantaa adoo yidhi almusamaa bishaabaqarnaaha yani loo bixiyey haye wiil baa kataba loo bixiyey subax kasta ku hayaa kataba saa kataba baa loo bixiyey jaaa kataba macnaha marka <laughs> katabaa yimi weeye marka kataba hadda ma ahan jumlo maxay u taagantaha hadda magac calan bay u taagantah marka jumlo in cid loo bixiyo maxaa loo yaqaanaa tarkiib isnaadi warka waa ku dhacay ah. Ah. soo maa mid baas markii ku yimaadaba qira'atul qur'aana ku haya qira'atul qur'aan qur-aankii bay akhriya hadhawaarat fiiriya jaaa qira'atul qur'aana qira'atul qur'aana baa yimi jaaa waxaa yimi qira'atul qur'aana ninkii la dhihi jiray yacni marka jumladii oo dhan baa qof magac oga dhigta warka waa ku dhacay soo maa kaasoo kale markaa istarkiib isnaadi baa la yidhaahdaa sidee loo ciraabaya wa xukmu waxaa weeye ana alcawaamila cawaamisha gelaysa laa tu'ahiru fiihi shayan waxba ka qaadi mayso saamayn muuqata ku yeelan mayso balle yuxkaa waa laga xikaayoonayaa calaa maa kaana wuxuu ahaa calayhi min alxaalati xaalad uu ku sugnaa qabla naqli intii aan lasoo rarin intaan lasoo rarin soo jumlo maahayn jaabaqarnaaha waxaa dhahaysaa jaaa ficil maadim jaabaqarnaaha jumlatun qusida bihi lafdu fii maxalli rafi faacil hadda ma soo dhigan jirnay lan iyo faacil noqonaysa iyo soona soo dhigan jirin sidii baa loo ciraabayaa waa jumla qusida bihi lafd waa jumlo looga jeeda lafd fii maxalli rafci faacil ra'aytu shaabaqarnaaha saabaqarnaaha waa jumlatun qusida bihi lafdu fii maxali nasbi mafcuulun bihi marartu bishaabaqarnaaha shaabaqarnaaha waa jumlatun qusida bihi lafdu hee fii maxali jari bixarfi ljar saasaa u ciraabaysaa waaya alismu walkunyatu wallaqab magaciibaa haddana la sii galay oo yanqasimu magac wuxuu u qaybsamaa ilasmin magac wa kuniyatin iyokunyo soomaalida kunyo ma leh laqabin iyo naanays intaas ayuu hee u qaybsamaa weeye waay hadda isim meeshuu ku leeyahay macnaheedu maaha isimkii oo dhan yani wixii kuniye laqab ka soo harbu magacii isimnimada ku daayey marka hores isim ma wada kulli kulli isim bay wada markii laqabkii magaci laqab uu qaatay kunyadiina magacii kunye ay qaadatay maxaa soo haray mid aan laba mid ahayn soomaan isimnimadiibuu ku daayey marka la soco wayanqasimu ila smin wa kunyatin walaqabin wadaalika arrinkaasina yaa kunyadu wuxuu kunye ku li'annahu waryashaaniya wadaalika arrinkaasi haabitun iska dha wuu sugan yahay li'annahu waryashaaniya in budi'a haddii lagu bilaabo biabin aw ummin haddii lagu bilaabo kaana kunyatan muxuu noqonayaa kunya ayuu noqonayaa abaa muxamed abulcaliya abu cimraan kida taasoo kale ka abi bakrin oo kale wa ummi bakrin oo kale wa abi camrin oo kale wa ummi camrin oo kale so lama socoti wailaa miya haddaan ab iyo um lagu bilaabin waxaa isu soo haray isimkii iyo laqabkii soo maahan yaah fa in ashcara hadduu ku dareensiiyo birifcatin wax sare qofka in la ammaanaya oo kale hadduu ku dareensiiyo yaa birafcati lmusamaa cidda la magacaabaya inay qof sare ee tahay haddii magaca ka fahamtid ka zeynal caabidiina oo kaleeto aw bidacatihi hee akhriya halkaas aw bidaacatihi somaan baa ku jira miyaa dee birafcatihi bay ku cadfantaa aw daacatihi aw bidaacatihi bqraniya ama inuu hooseeyo ka qufatin oo kaleeto qufo baa qof loo bixiy qufo qofna maxaa zayn lo caabidiin waaya wabadax baa qof loo bixiye wa anfu naaqa yacni waa erayo tusinaya inuu qofkan hee yacni la yasayo la liidayo mar haddii marka meel saraya meel hoose kala tusayaan falaqabu markaa naanays buu noqonayaa wa ilaa haddii wax dareena ah aysan ku jirin muxuu noqonayaa fasmun buu noqonayaa ka iyo camr oo kale qolaa waxaa la yidhi anfunaaqa loo bixiye anfunaaqa baa qolo loo bixiye baa layidhi xaggaas xagganaca imaada anfunaaqa qolo loo bixiye haa hasha kafuurkeedii marka waa isqariyaan war wareerkii anfunaaqa isnabaya kadib baa waxaa yimi baa xutay ah ninkii la dhihi jiray shaacirkaa amaagidiibuu wuxuu ugu bedelay ammaan wuxuu yidhi qawmun humul anfu waladnaabu hayruhum hum yani hum iyagu qawmun wey al anfu sanku yaa hum iyagu qawmun weeye hum iyagu al anfu ay yacni xag sankii ayagu ay yihiin wal adnaabuna sayntiina iyo dabaduna khayruhum baa ah waxay ka soo harana waa sayn ayaguna sankii weey waman yusawi yaa simi kara bi anfi naaqati hasha gafuurkeeda yaa la simi kara addanaba seenteeda isma gaaraan buu leeyahy hadhow intaa waxaa ka dambeeysay markii la anfu naaqa haa baan nahay yani maxaa kuwa qarsoon inta kalena waa deelu naaqa haddaba qofkii wuxuu leeyahay naanays wuxuu leeyahay magac wuxuu leeyahay kuniyo waa fahamtay soomaa seelows markii qof in loo yeeraa la rabaa see loogu yeeraya weeyajtamac hadday kulmaan alismu magacii macan la qabi naanays hadduu la kulmo yaa isla kulmay yaah naanays magacii wajiba waxaa waajiba fil afsaxi sida faseexa oo luqadda carabiga taqdiimulismi magaca in laga hormariyo in la hormariyo wa ta'khiiru laqabi laanaysina la dibdhigo ninka haddii layidhahdo zaynulcaabidiin maxamed nuu yahay jaaa muxamadun zaynulcaabidiin can amiiri lmu'miniina abii xafsin cumarin alfaaruuqi baadhahaysa alfaaruq waa naanays soo maahan cumar waa inaad ka dambaysaa can cumara alfaaruuqi mhm. cumarkii hee faaruuq ahaa soma jeedid soma jeedid uma kadibna way kala dambeeyaan soomaa yaa horeenaya isimka yaa dambeenaya aanaysta kadib waa la kala gurayaa in kaanaa mudaafayni labaduba hadday laba mudaaf yihiin ka cabdillaahi zayn alcaabidiina oo kaleeto magaci meeye cabdillaah naanaysina labadoo waa mudaaf soomaa aw amase kaanal awalu kan horebaa mufradan ah kan hore waa mufrad wathaani tan labaadna mudaafan weeye sida zaydun zaynulcaabidiin zayd maxaa weeye waa mufrad zaynulcaabidiinna waa murakab oo mudaaf murakab yuu ka yahay murakab hee idaafadu ka yahay soomaa tarkiibkii idaafigaa ah wey aw amase kaana al amru bilcagsi ama waalid oo magaca wuxuu yahay muxuu yahay magacu mudaaf ah tarkiib ah murakab ah soo maaa waa hal eray cabdilaahi qufatin oo kaleeto wajaba waxaa waajiba marka saddexda xaaladood inay wada idaafa yihiin ama kan horeemu yahay hee ama kan ama isimku yahay mudaaf maxaan ku yidhi ama inay wada mudaafa yihiin koow amase kan hore mufrad yahay ama midkood idaaf yahay sax ama laba mudaaf ay yihiin ama midkood waa saddex xaala soo maah labada waa wada mudaaf ama midkood baa mudaafa macna maxay ka dhigantaha kan kala muxuu yahay saddexaas xaalo wajiba waxaa waajiba kownu thaani kan labaad inuu noqdo taabican mid ku raacaya lilawali kan hore fii icraabihi icraabtiisa ku cilaabtiibau ku raacaya haddaa godid god haddaa kordhita kordhi sabab cilaabtii magaca loo yeela rabaa soomaan yaah imaa annahu badelun minhu inuu bedel ka yahay aw cadfu bayaan sida meesha bedel galo cadfu bayaanna wuu galaa maa saxa badaluhu saxa bayaanuhu waa fahamsadfu bayaan waa cadfuwaa bayaan macnuhu maxaa dhahaysaa markaa haye jaaa cabdullaahi haye jaaa cabdullaahi zayn lcaabidiin zayn waa badelu min cabdillaah waa badelulkida amase waa nactun waxaan ka wadaa caطfu bayaanin licabdillaah warka waa ku dhacay soomaa wayjuus waxaa kaloo kuu bannaan aydane qadcahu inaad ka jardho inaad ka jardhaa kuu bannaan ka jarba can itabiciyati daba socodkii baa ka jaraysaa war sidiisa u madax bannaan baa ka dhigaysaa sidoo ka khabaran limaxduufin xaal uu yahay khabar u keen jaa zaydun baa yimi day ra'aytu zaydan baa arkay zaynulcaabidiina maxaan sameeyey soo kama jarin ra'aytu zaydan zaynulcaabidiin waabaa u goday zaynu khabar ka dhig muntada u keen huwa isagu zaynulcaabidiina wey saas dhe taasoo u dhigan tahay waa inaad saa u fahamtaa marka jaa ra'aytu zayd zayda mafcuulu bihi zaynu icraab khabaran limubtadi'in maxduufin baa dhahay sadiiruu huwa markaa ma ku dhacay waa ka jarta markaada waa khabar awase binasbi inaad kor dhigto mafcuulan bihi xaal uu yahay bificlin maxduufin oo maxaa dhacaysaa jaaa zaydun zaye jaaa zaydun haye haye gabdhow jaaa zaydun zayna alcaabidiin oo maxaa usoo qadaraysaa aqsidu oo kale jaaa zaydun zayd baa yimaaday zayna alcaabidiina ay aqsidu waxaan ka wadaa zayn alcaabidiina amase amdaxu waxaan ammaanahayaa zayn alcaabidiina oo kaleeto soo ma jeedid wayajii'u waa yimaadaa buu yidhi labadii mufradna tabac tabacaas waa lagu samayn karaa khilaafan lijamhuuri lbasriyiina jamhuurkii basriyiinta mukhaalifiina xaal aan nahay yani saasna way dhici kartaa buu yidhi oo maxaa laba eray oo mufrad mufrad waa zayd iyo qufa oo kale saciidu zaydu qufatin zaydu qufatun inaad tidhaahdid zaydun qufatun haa waa itbaaci zaydu qufatan ay aqsidu qufatan qufa wax waxaan sida hoos dadka loogu dhigayo hoos macnaheed midinku qoryaa qufada kitaabka wuu qaban jiray waaya wa in kaanaa mufradayn halkaas maxaa ku soo baxnay in kaanaa murakabayn aw axaduhumaa murakab samaanan soo dhammayn haddee labaduba mufrad ka waran xukunkoodiiba toos loo gelayaa ka saydu qufatin oo kale wa saciidu kursin oo kale haye kursin kursin waxaa la dhihi karaa midkii yani caqli badnaha ahaa amase midkii la'iimka ahaa iyo doqonka ahaa inta way noqon kartaa kursigu saciidu kursi markaan dhaho soo laba mufrad maahan falkuufiyuuna nimanka kuufiyiintaa ah iyo wazajaaju shiikhii la dhihi jiray yujiisuuna waxay bannaynayaan fiihi dhexdiisa wajhayni laba wejiba ku bannaynayaa labadii weji buu kuu gelayaa koow itbaacu laqabi laqabka in la raaciyo lil ismi in la raaciyo kamaa taqadama sidiina uu soo hormartay fii baqiyati alaqsaam warkaa waa kudhacay soomaan itbaac in laga dhigo oo maxay ahayd itbaacu muxuu ahaa imaa bedelan waa imaa cadfu bayaanin warkaa kudhacay soo maa yaah hagaag oo aad tidhaahdo markaas jaa'a saciidun kursun haye jaa'a saciidun xaaladii horaa kuu bannaan wakaa oo kursun aad tidhaahdo badelun min saciid athaani waxaa kugu bannaan idaafatu lismi isimka inaad u tiiriso ilalaqabi u tiirso mudaaf iyo mudaaf ilay inaa dhigtaa kuu bannaan wa jamhuuru basriyiin basriyiinta badankood yujiibuuna yuujibuuna wayba waajibinayaan alidaafa bay waajibinayaan maxay waajibinayaan idaafa ayay waajibinayaan waaye wsaxiixu saxiixuse alwalu weeye awalku muxuu yahay yaah kan horoo ah itbaaca imaa badalan aw cadfa bayaanin soo maa wal itbaacu ayaana aqyasu ka qiyaas badan markiiyaa qiyaas la isugu yimaado min alidaafati in la tiiriyo laakiinse wal idaafati in la tiiriyo ayaa agtaru badan inta badan saciidu kursin baa laska dhaaba buu ku leeyahay haddii qiyaas iyo hawlaha la isla yimaado iyo shuruucdii culimmadu dhigtay yaa fiican buu ku leeyahay itbaaca in saciidun kursun in la yidhaahdo muxuu ku fiican yahaa baa layidhi itbaacu oo idaafadu ku liidata waxay idaafadu saciidyuu sheegayaa soo qof maaha kursinna laba qof miyay kala sheegayaa markaan oday kitaabu muxamed kitaabna waa kitaab muxamedna maba isku hal shaybaa maya marka sideeda waxaa laisku idaafeeyaahi waxaa la isku idaafeeyaa waa inay kala duwan yihiin markii xaggan saciidi kursi isku daafeeyo idaafadu waa liidataa baa la yidhi haye oo ku liidataa dee meesha waxaa ka jira idaafatu shayi ilaa nafsi idaafatu shayi ilaa nafsi saciid oo nin ahaa iyo kursin oo magaciisi kale ah ayaa laysku idaafeeyey marka hal qof baa laysku idaafeeyey marka macnaa ma soo kordhin bule waa idaafatu hee yaa idaafatu shayi ilaa nafsi baa meesha timaaday ns way ka jawaabeen waxay yidhn idaafatu shay ilaa nafsi ma aha waxaan kala saaraynaa buu yidhi magaca iyo cidda magaca iska leh musamaa laabudda an nufariq bayna al ismi waalmusamaa badhee <laughs> alismu ismu waa magaciiah musamaana maxaa weeye cidda magaca leh marka waxay yidhaahdeen saan marka idaafatu shay nafsi oga baxsanno saciidna waxaan ka dhigaynaa musamihi qofkii baan ka dhigaynaa waa fahamteen soomaan kursina maxaan ka dhigaynaa magaciisi marka waa maxay noqonaysaa idaafatu lmusamaa ila qofkii waxay noqonaysaa musama yani kii markii saciid laga dhigo musama ciddii la magacaabayey kursin laga dhigo magacii de way kala duwanaadeen soo maaha masjidka huda masjid iyo alhuda soma kala duwana saasoo kale u kala duwan masjid waa baxsaa u samaysan mixraabkaa iskale tiirarkaa iskale lagu tukanayo alhudana muxuu yahay masjidka magaciisii saasoo kale ay kala noqonayaan saciid waa ninkii soconayay oo madaxaya lugaha lahaayo halkaa mariyo halkaa deganaa kursina waa magaciisi bay noqonaysaa <laughs> waxbaa la kala duwaya meeshan marka maxay dhaheen baasha waan hagaajinayo waxaan ka dhignay he hee kii horaa waan ka dhignay qofkii baan usoo qaadana markaan dhahayno saciidu kursi saciid qofkii baan ka wadnaa kursina maxaan ka wadnaa magaciisi baan ola jeednaa bay dheheen almuhim labada jeerba taawiil baa markaan loo baahday soo marka itbaacuse taawiil uma baahna itbaac miyaa taawiil u baahan maya bedel baa ku jira bedelkuna de bedelnimaduna hal shay waafa markaan dhao jaaa muxamedun akhuuka muxamed akhuuka yaa sheegaya hal qof marka bedelnimadu taawiil taawiil uma baahna jaaa saciidu kursun markaan dhao saciidun kursun dhaho dee bedel bedel taawiil uma baahna kursunku huwa nafsuhu saciidku marka itbaaca ka wacan mar kasta buu ku leeyahay laakiin xagga badnaanshaha dadku inay isticmaalaan yaa badan buu ku yidhi aثaaliثu ismu lishaarati uma lishaaratu wahiya da lilmudakari wdii wdihi wtii wtihi wtaa lilmu'anaثi wdani wtaani lilmuثana wbilalifi rafcan wbilyaa'i jaran wanasban waulaa'i lijamcihimaa wاlbaciidu bilkaafi mujaradatan wmin allaami muطlaqan aw maqruunaintaa ninkii akriyay madaxaaba qarxay ila fi lmuhanaa muطlaqan wa fi ljamci fii luqati man maddahu wa fii ma taqadamathu haau tanbi waa halxiraalo wey albaabu thaaliثu oo min anwaaci almacaarifa ka mida ismulishaarati weeye wayanqasim wuu qaybsamaa bixasabi almushaari ilay cidda la tilmaamayo markii la sheegayo wuxuu u qaybsamaa maa ilaa aqsalaati aqsaamin saddex qaybood maa yushaaru bihi wax lagu tilmaamo lilmufradi hal qof wamaa yushaaru bihi wax lagu tilmaamo lilmuhanaa laba qof wamaa yushaaru bihi wax lagu tilmaamo liljamaacati koox lagu tilmaamayo wa oo min haadihi alaaa yanqasimu waxay u qaybsamaan ilaa mudakarin wa mu'anasin bay u qaybsamaan midkii hal qof lagu tilmaamay muxuu qaybsamayaa lab iyo dhadig kii labada lagu tilmaamayeyna lab iyo dhadig kii ragga dadka badan lagu tilmaamayana dad badan oo lab ah dad badanoo hee dhadigaa ah weyan dumara ah, wakaas o maa yakhtasu bilmufrad mufradkii maxaa gaar u ah ismshaaraha waa tan falilmufradi lmudakari lafdatun waaxidatun halxab buu leeyahay wahiya daa weeye shan baa sheegi jirna halxab buu sheegay soo maa walilmufradati lmu'anahana cashratu alfaadin toban bee leeda toban hamsatun shani mabdu'atun waxaa ka bilaabataa wadihi ishbaac waa la jiiday bes haadii baa la jiiday dihi bilishbaaci wadihina bilkasri lama ishbaacaya dihi waa la soo haafay soo ma jeedid wadih biliskaani wadaatu bidammi la godayo daatu la dhahayo wahiya daatu ayaa aqrabuhaa wahiya daatuna aqrabuhaa waa qariib weeye waa qariib waaya aqrabuhaa marka la isticmaalayo aqrab waa afcal waa tafdiil soo ma markii wax lakala tafadilaya waa in la helaa cid kale oo loo barbardhigaya soo macnuhu marka wuxuu yahay wahiya daatadu aqrabuha ayadaa ugu qariibsan macnuhu maxay tahay bal ii fasira intaa yacni kuwa kale xoogaa qariibqariibnimaa ku jirdhao ayadaa ugu qariibsan miyaa macnuhu saas macnuhu maaha marka markii aqrab liyaa waa saas soo waxaan leenahay aqrabudani bimacnaa ariib wey qariib wahiya aqrabu waana qariib intaas ku macne oo maxaa dhacay qur-aanka buu ku jirdhaayo markii tanoo kale la marayo laysa waxaa la dhahaa laysa calaa macnaaha macnihii loogu talagalay kuma imaan hadda wey macnuhu waa fahan soomaa mhm. waaya laysa calaa baabihi baan ka wadaa laysa calaa baabihi baabkii afcalu tafdiilka afcalu tafdiil maxay u baahan tahay aayado qur-aanaa jiray ay kala lunsan yihiin insha allah waan soo qabanaya waan hayaata marka wahiya aqrabuhaa ha u macnayn ayadaa ugu qariisan ha u macnayn maxaa u macnaynaysaa maxaa ku macnaynaysaa wahiya iyadu hariibun weeye yacni daatu ismu ishaare xoogaa hariiba weeye yani waa hariib yacni laguma baran macnuhu waa intaa keliya ee macnuhu ma ahan kulli baa wada hariibo ayadaa ugu macnuhu sidaasee intaa ma haysaa wa almashhuuru sida caankaa laakiinse isticmaaluhaa waa in la isticmaalo daatu bimacnaa saaxibatin ayadoo ah baa la isticmaalaa iyadoo aan ahayn ismishaare saaxibatun keliya ka qowlihii daatu jamaalin micnee ay saaxibatu jamaalin wakaa aw amase waxaa la isticmaalaa bimacna latii ayadoo latii macnaheedii wadata fii luqati bacdi dayin heer day qayb ka mida markii la xisaabiyo qowlkooda xakal faraau faraa shiikha ladhaa soo wariyay hawshaas muxuu yidhi bilfadli duu fadalakum allaahu bihi waalkaraamati daatu akramakum allaahu bihi bilfadli fadligu duu ay ladii kii weeye fadligu fadalakum allaahu bihi alla idinku fadilay warkaa waa ku dhacay soo maa duu maxaa ku macnaynaysaa alladii bihi waalkaraamati karaamaduna daatu ay latii tii weeye akramakum allaahu bihi alla idinku duu oo alladii ah lidkeedu weeyo daatu waa latii bay noqonaysaa macnaheedu warkaa waa ku dhacay soomaa marka meeshan ismu ishaara bahee ma taal ee yeela macno tahay ismkii mawsuulka koow falahaa markaa iyadu daatadu xiinaidin alaaatu isticmaalaad saddex siaa loo isticmaalaa ko ismu ishaara inay tahay daatu oo hal gabara soo maa bimacnaa latii inay tahay waata u leeya daatu akramakum ay latii akramakum inay tahay bimacnaa hee bimacnaa saaxiba inay tahay saddexdaas way leedaha buu kuliyi mid afraad baa lagu daraayo daatu shay shayga xaqiiqadiisa markii laga hadlayo daatu shay haddaan casharada meesha hadda akhrinaynay bay ku jidhe waaya iisoo qabo biictibaari daatihi xagmeel baan ku akrinaynaa hadda waa taas wa biictibaari daatihi maxaa laga wadaa xaqiiqatihi wey xaqiiqada shayga shaygan asal waxa u ah dunta shayga marka daatu shay ay xaqiiqatu shay dunta shayga asalnimadiisana way tilmaamtaabaa lagu yiri afartaas bee leeda wa hamsatun shan mabdu'atun bitaaci ta baa lagu bilaaba wahiya ti watihi watihi bilkasri watih biliskaani wataawe haahe intaana waa taas maa yakhtasu bilmuhana muhanaa maxaa gaar ku ah waaya waltuniihi walitahniyati lmudakari labkii labalabadiisuna daani baa u sugnaatay bilalifi markii la godayo daani maxaa dhahaysaa daani rajulaani ciraabta shiiku hadda wada rafcan muxuu ka wadaa caadow ciraab buu ka wadaa daani ismu ishaara marfuucu calaamat rafci alalif dheh saasuu la jeeda anaa hore maxu dhiganay ismu ishaara mabniyun cala alalifi fii maxalli rafci mubtada inaan soo ahayn ani maxaan haysaa ismu ishaara mabniyun cala allif fii maxalli rafci mubtada mhm. ka qowlihi tacaalaa fadaanika labadani burhaanaani waa laba cadeemood waa ushiiya gacantii wadaynina bilyaa'i jaran jaaran xaalaa tahay wa nasban naasiban xaalaa tahay ka qowlihi tacaalaa rabbanaa yaa rab arina ladiina aayadda marka sheikhu keenay sahwi weeye maxaa arina ladayni yaa la tilmaamaya istishaara miyaa ladayni alladayni maxay tahay yah alladaani oo mawsuuloo godan baa alladiina laga dhiga waa mawsuul marka haa shiikhu muxuu rabe in haadaani la saaxiraani buu rabe in haadaani hee la saaxiraan waaya waaya waaya oo hadda fiili fadaanika labadaasi burhaana daanika soo lab maaha labaa alyadu walcasaa baa laga hadlaya soo maaha casaa muusa ee yadiiski soo maahayn alyadu walcasaa maxaa weeye dhadig mise lab sheega dee alcasaa weliyad malaba mise waa dhadig haadihi yadii haadihi maxaa weye yaddii markan waa dhadig casaana qaala muxuu yii qaala hiya casaaya <laughs> qaala hiya dhadig soo xaggana daani burhaanaani burhaanaan labe daanina yaa la sheegayaa lab iswaafajiya biri baa idinka rabaa inaad iswaafajisaan burhaanaani laba dhadigeeba sheegaysaa taani maa la dhaho fataani fadaani kasoo ma ahayn iyadan taani soo musanno laba maa maala keeno ismishaaro labaayo muka maala keeno masaxa ka shaqaysii walitathniyati lmu'anaina taani weeye bilalifi raafican rafcan ay raafican mhm, xaalata ka qowlika jaa'atnii haataani wahaatayni bilyaai jaran wa nasban ka qowlihi taciix dabnataya xaatayni soo jeede marka ixdabnataya xaatayni in la isu ciraabaan rabaa buuga kama fiirin kartaan horoga inta suura ciraab yeelan karta ixdabnatay muxuu yidhi innii uriidu an unkixaka ixdabnataya haatayni maa yaktasu biljamci walijamci lmudakari wlmu'anasina ulaa'i bay wada leeyihiin rag iyo dumarba ulaa'i qaala tacaalaa ulaa'ika hum lmuflixuun soo ma jeedid yaa wa qaala tacaalaa haaulaa'i kuwani banaatii weeye labadu tusaale maxay kala duwan yihiin tusaalaha hore la buu sheegaya tusaalaha dambana wa banuu tamiim yaquuluun waxay dhahaan ulaa bay dhahaan bilqasri ulaa bay dhahaan ayagu ulaa soma jeedid yaa tan hore yaa dhaha marka xijaasiyiinta dhaha ulaa'i reer xijaas baa iskale reer bani tamiimn waxay leeyihiin ulaa in lasoo gaabiyo waqad ashartu waan tilmaamay ilaa haadihi luqa bimaa dakartuhu wixii aan ku sheegay bacda min bacda hee min ana laama laa tulxiqu fii luqati madh xagaan u fiirso waqad ashartu waxaan tilmaama matniga kusoo tilmaama ilaa haadihi luqa luuqadan yaa bimaa dakartuhu wixii aan soo xusay oo ah bacda min anna laama laamtu laa talxaquhu inaysan haleelaynin fii luqati man madahu ciddii jiiday soo laamtii laamulbucdi soo ka laamtii laamulbucdiga cidii ulaa'i tiraahdo jiida jiidid wax kala maaha in hamse la ahriya jiidid laga wadaa waa fahan soomahan ulaa'i in la dhowaa jiidid qasriga gaabi marka wuxuu yidhi qoladii tiraahda ulaa'i way jiiday soo macan qolyahaas laamulbucdi loguma dari karo ulaa'ili lama dhihi karo wuu keeni doonaa aqsaamulmushaaru ilayhi waaye cidda la tilmaamayo qeybaheeda uma almushaaru ilayhi imaa an yakuuna qariiban aw baciidan marka hore xaggee laga tilmaama rag baa mise ma dumar baa waa fahamta soomaan hadeerna maxaa la tilmaamayaa saddex jeer baa la tilmaama fiili mar waxaa la tilmaama kuwaasi ma halbaa ma labaa ma ka badan yihiin waa la sii qeybiyeyoo kii halkaa habaa la yidhi ma labbaa ma dhadigbaa kii labada aha maxaa layidhi malaba madhadigba kiiiisa ka badnaa kadib hadda maxaa laleeyahay kaan la tilmaamayo ma fog yahay mise wuu dhow yahay warka la soco marka uma almushaaru ilaa maa yakuuna qariiban aw baciidan shiikhu muxuu ka saaray meeshii dhexe ka saaray baciid iyo qariib buy wax kalena ma jiraan almushaaru ila alqariibi ilayhialmushaaru ilayhi kan la tilmaamayo alqariibu eegdhowi fa in kaana qariiban hadduu yajii'a waa la imaanaya bismi lishaarati baa la imaanayaa mujaradan xaalyamin laga dhaftiray min alkaafi laga dhaftiray wujuuban waajib ahaan kaaf laguma dari karo waa maqruuran la raaciyay bihaa tambiihin lagu daray jawaahinsi iska bannaan tambiih ku darsan kartaa daa soo maa haadaa dhihi kartaa maqasab maaha maxaa waajiba ah? inaadan kaaf ku darin daaka ma dhigi karta duloo yahay tusaale taquul waxaadhahtaa jaaanii haadaa wa jaaanii daa labadoo ku bannaantay lakiinse ma bannaanta jaaanii daaka adoo qof dhow ka wada maya weya waclam ogow annahaa atambiih haada loo yaqaan haa uu tambiiha talxaqo ismal ishaaya raacdaa bimaa dakartu waxaan soo xusay bacdu intaa kadib min annahaa iyadu bacdu midin godayaa yah ha hadda bacdaas sii ciraabaysaan yaa ma mabnigas waa mucrab intaas ii sheega hadda bacd mabnis waa mucrab waa mabni maxaa xaalaadkii mabniga kushidhaa soo maahan in la godayaa waxay kutumaysaa inay mabni tahay oo la soco sideeda qablu haddii aragta waa mabni sideedaba haa maxay haddii hadday mucrab tahay waxbaa las ama xaraf jarbaa ku shaqayn lahay waa loos dhigi lahaa ama waa kordhigmi lahaydoo ka idaa laxiqathu haddee raacdo haa u tambiihu lam tulxiqhu talxaqu raaci mayso laamulbucdi raaci mayso meeshan ha'da iyo laamtu dab iyo baasiin ba isku yihiin laysuma keeni karo ha maa raacisay laam ha raacin yacni meeshii daaka aad tidhaahday daalika waad dhigi kartaa laakiinse haddaad tidhaahdo haadaa li ma raacin kartid ma haadaa li ma jidho wax la yidhaahdo warka saa u qaado yani saasuu ku leeyay almushaaru ilayhi bilbaciidi kii fogaa soomaa wain kaana baciidan hadduu wajaba waxba iqtiraanu bilkafarta kaaf raaci imaa mujaradatan kaaftu keligeeda hata a ahaato min allaami mid laamka dharla naxwu daaka oo maqruunatan bihaana ahaato naxwu daalika soo uruuriyo way tamnacu laamu wa tumnacu laamu laamtu waa la diidayaa in la raaciyo fii alaai masaa'ila saddex mas'alo laam lama raacin karo laamta la sheega waa laamte laamul walaamu lilbucd ixdaahumaa waxa weeye almuana muana laam lama raacin karo taquulu daanika wataanika la dhihi mayo laa yuqaalu daani laka marka waa ku dhacay soo maa athaaniyatu aljamcu jamci fii luqati man madahwaag jamacoo dhan maahan ciddii jiido ulaa'i tidhaahday ayada laam lama raacin kara taquulu ulaa'ika walaa yajuus ma banaana ulaa'i lika ma jidho qasarahu ciddii gaabisayse qaala waxay dhihi kartaa ulaalika caadi wey ulaalika ulaabi abalkale soo ahayn lika ugu dar athaalis waxa weeye idaa taqadamat calayha haa u tanbiih hadday raacdo ayadana hee lama raacin ka taquulu haadaaka walaa yajuusu ma bannaana haadaalika ma bannaana hada bilahi towfiiq wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed wala ali sab ajmaciin